أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا كريم يا لطيف baabu maa yacmalu camal alficli waa darsigeena afartan iyo shanaad ee kitaabkeena qadriga ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryanaa inuu culuumtiisa nagu anfaco shiikhu wuxuu yidhi raximah llahu tacaala maa yacmalu waxaa qabta camalalficli shaqadii ficilka qabta aw alwalu ismu lficli weeyaan baabu maa yacmalu camala ficlihi sabcatun waxyaabaha ficilka shaqadiisa qabtaay waa toddoba ismulficli baa kow ka ah kahayaata oo kaleeto wasah oo kaleeto waway oo kaleeto bimacnaa bacuda waskut wa walaa yuxdafu la mahayo walaa yata'aharu dibna kama dhaco can macmuulihi kuku camalfalayay kitaaba allaahi calaykumna muta'awalun weeyaane walaa yabrusu damiiruhu damiirna booskiisi ma buuxiyo ma soo banbaxo wayujzamu lmudaaricu fii jawaabi talabi minhu naxwu makaanaki tuxmadii aw tastariixi walaa yunsabu masaa'il hor aan soo dhiganayna way ku dhex jirtaa haadaa kan oo albaabu ahi macquudun waxaa loo guntay lil asmaa'i baa loo guntay asmaadii allatii asmaadaasoo tacmalu qabanaysay camala afcaalihaa afcaasheeda shaqadeeda haysay wahiya asmaadaasi sabcatun weeye axaduhaa ismulficli weeye wahuwa ismuficlu calaa halaathati aqsaamin saddex qeybood midkood buu ku yimaadaa weeyaan saddex qeybood midkood ayuu ku yimaadaa isimka loo yaqaan ismulficilku laba qaybood horta way si guud ahaaneed qaybintan shiikhuu qeybiyay intaan la gaadhin waxaa loo qeybiyaa ismulficliga murtajila iyo manquula murtajila iyo manquula oo murtajila waxaa laga wadaa maa wudicat min awali amrihaa asmaa'a afcaalin maa wudicat min awalihee amrihaa asmaa afcaalin kuwo maalinkii carabi isticmaashayba lagu bilaabay ayagoo ah ismu ficil ah warkaabaa kudhacay soomaan murtajala baa ladhaa maa wudicat min awali amrihaa hee asmaa afcaal xaal ay murtajala wey yacnii markay carabi isticmaashay maxay la kowsadeenba inay noqdaan ismu ficil warka baa ku dhacay soomaa waxaa la mida hayhaata oo kaleeto baa lamida mida sah baa la kuwaasoo dhan baa la nooca labaad manquula waxaa laga wadaa yaah mastucmilat walan fii hayri ismi lficli mastucmilat walan fii hayri ismi lficli kuwa markii hore ismu ficil aan ahayn mastucmilat awalan hee fii gayri ismi alficli humma nuqilat ilayhi humma kadibna nuqilat ilayhi loo soo raray marka markii hore ismu ficilmacarabtu kelmadan markay isticmaalaysa ismu ficil kuma isticmaalin laakiinse goor damba ayaa hee loo soo raray marka soo rariddu dhowr siyaabood way noqon kartaa kow in kelmaddu markii hore daraf ahayd oo markaa darafkii laga soo raro kow soo maa hadda duunaka oo kale duunaka duunaka alkitaab ay khudhu wey macnuhu duunaka alkitaab maxaa macnuhu qaado weeye duunaka marka hore waxay daraf bay ahayd duun kadib waa laga soo raray maxaa loo isticmaalay maxaa loo isticmaalay ismu ficlin baa loo isticmaala waxaa la mida ah, jaari majruurina markii hore ahayd ilayka canii oo kale ilayka canii ilayka canii maxay macnuhu yah iga fogo wey sakay banaankaa iga mar ha tanaxa canii wey man iga durug iga fogow ilayka marka asal ahaan ismu ficil maahayn oo maxay ahayd jaariyo majruur markaasa carabtu maxay u isticmaashay ilayka canii ismu ficil ahaan bimacnaa hee tanaxa iga foog iga durug ahaanba u isticmaashay amase waxaa dhici karta ismigii ficil in laga soo raro hadduu eebba kuuron yahay masder in laga soo raraaba dhici karta waanoo ruwayda ruwayda akhaaka ruwayda akhaaka walaalkaa sug ruwayda akhaaka ayhe amhilhu amhee amhilhu intaasoo dhanba maxay yihiin waa manquula waa kuwa la soo raray baa ku dhacay soo maa marka hadda shiikhu raximah ullahu tacaala kulli usuukaaya darayaaye saa oo la soco oo asagu wuxuu yidhaahday ismu ficilku saddex qaybood baa loo qaybiyaa saddex qaybood loo qaybinaya wuxuu ka hadlayaa min xaysu almacnaa kelmadani ficilka ay la macno tahay buu ka fiiriyey waa fahamtay soomaan muxuu ka fiiriyey ficilka ay la macno tahay muusan kala saarin manquul yahee iyo murtajiladii labadu maysan kala saarin warka baa ku dhacay soomaa wuxuu yidhi kow maa summiya bihi almaadi wax maadi macnihiis wata wey ficil maadi macnihii wata ka hayahaata oo kaleeto oo bimacnaa bacuda ah hayahaata oo hee bimacnaa bacuda ah qaala shaaciru bacuda soo ficil maadiya ma saasuu wuxuu kuu leeyaha markaa maa sumiya wixii lagu magacaabay bihi ka almaadi maadi lagu magacaabo yacni ficil maadiya la siiyey macnihiis ka qaala shaaciru wuxuu fahayhaata hayhaata alcaqiiqu waman bihi wahayhaata khilun bilcaqiiqiin waasiluhu fahayhaata wuu fogaaday hayhaata wuu fogaaday alcaqiiqu togi caqiiq ladhihi jira waa fogaado wey bacuuda wey waman baa fogaaday bihi togaas ku sugnaa wahayhaata uu fogaaday khillun saaxiib baa fogaaday oo bil caqiiqo ku sugnaayo khilkaasoo nuwaasiluhu aan xiriirino ayaa fogaaday buuyi hayhaata bimacnaasmu ficlin bimacnaa bacuda laa maxalla lahu min alciraab warkaa waa kudhacay soomaan ismu ficlin hee bimacnaa bacuda laa maxalla lahu min alciraab iraabta si ficil maadi iraabta marka ismu ficilku sida maxalka ciraabkuma leh laa maxala lahu icraab baa dhahaysa hayhaatada dambena waxa weeye waa tawkiid tawkiidun limaa qabla caqiiqna markaa maxay noqotay faacilu hayhaata faacilu hayhaata saasaa u wadaysaa marka tan kalena hayhaata khilunna waa lamid weeyaan wamaa summiya iyo lagu magacaabay bihi kaaba alamru lagu magacaabay ka sah oo kaleeto bimacnaa uskut ah sah bimacnaa uskut sah bimacnaa uskut haa uskut maxay ta marka ficil hee amala soomaan waa marka waa ismu ficil oo wata macnihii ficilka shaqadii ficilka marka qabanaya bimacnaa uskut sahda hadii la reebo sah la yidhaahdo bimacnaa waxa weeye oo fiiri sah cani naxw haddaan dhaho macnaa waxa weeye cafwan hadaan qof baa wuxuu ka sheekeynayay naxwada oo kale ama ka sheekeynayay qolo xamanaya oo kale qowl xamanaya markaasa waxay idhi sah macna waxa weye hee hd haddaan reebo sah macna waxa weeye hadalka hadda aawado hee ka aamus weeye markaa kordhacay soo maahan haddaa laakiinse dhaho sahin macna waxa weeye uskuta can kulli shay wax yani taa hadda ka hadlaysid iyo wax kalaba hee ha ka sheekeen wey ama haddaan dhaho keliya maxaa weeye shaqada hadda haysadee hadalka hadda wadin ee ka aamus mid kale ku hadaa rabtid ka hadda wadid ka joogso wamaa sumiya fi lxadiidi waxaa ku jira idaa qultadaa ku tiraahdo lisaaxibika a ku tirahaado walxaal alimaamu yaqdubu khudbadanhayo sahix aad ku tiraahdo sah ama sahin aad tiraahdo faqad laqowda waa laqwidayoo cantara bashaq baa la timi marka sahdi wataa bimacnaa uskut marka sah waa ficil amaroo waxaa ismu ficilin bimacnaa uskut laa maxalla lahu min alciraab wafaaciluhuna uqari damiiru mustatirun taqdiiruhu anta kadaa sidaas ayaa jaaa waxaa ku yimi fii bacdi duruqi duruqda xadiiska qayb ka mida ah saa ku timi yacni waayahay halkaas muxuu idin raacinayaa waa biabiim idin raaci yaa wamaa summiya idin raacina soo maahan kitaabkii uu ka boodaya wamaa summiya bihi lmudaaric iyo mudaaric mid lagu magacaabay ka wey oo kale wey bimacnaa acjabu wey la yaabe aduu yidhi wey wey bimacnaa hee acjabu waan la yaabay aduu yidhi wey macnuhu oo kelmadda wey waxaa isticmaalo baa la yidhi bimacnaa acjabu weeyaanoo imaamu sibaweyhi iyo imaamu alkhaliil bin axmed alfaraahidi raximahum allahu tacaala kelmada waxay ku fasireen bimacnaa acjabu oo markaa maxay u noqotay ismu ficilo ficil mudaaric macnihiis hee wadata ayaa u noqotay oo kelmadaas waxaa isticmaala kullu man nadima fa adhara nadaamatahu qof kasta uu qoomeynayo markaa qoomadii hee muujiya ayaa isticmaala oo muxuu dhahayaa way la yaabay la yaabay macnuudaas wey marka waa fahamtay soomaa marka way kaanahu aayaddaas shiikhuu keenaya wuxuu ku yidhi way kaannahu way la yaabe kaannahu marka culimmadu fasiraha fara badan bay geliyaan qaar waxay ku fasireen alam tara miyaadan ogeyn annahu ay ana allaaha laa yuflixu hee alam tara miyaadan ogeyn wey macnuhu saas noo noqon kartaa waaya marka wey waa ismu ficil mudaaric bimacnaa acjabu laa maxalla lahu min alcraabi wa faaciluhuna waa damiirun mustatirun taqdiiruhu ana weeyaan ana waaya kaan way kaannahu soo maah kaan kelmadaasna waxaa leedahay waa min alxuruufi almushabahati oo dee waa annadii innasu garamaysaan tii la midka ahayd way kaanna haadaasna waxa layidhaha damiirun muttasil fii maxalli damiirun muttasil mabni cala dam fii maxalli nasbi ismu kaanna warka waa ku dhacay soo maahan laadan waa xarfu nafyin uniya cala sukuun yuflixuna waa ficil mudaarica kaafiruuna waa faacilkii kadibna soo habee waljumlatu min almubtada'i min alficli waalfaacili fii maxalli rafci khabaru kaana warka waa ku dhacay soo maa way kaanahu macnuhu waa sidaa marka waaya marka way ka annahu laa yuflixu aalimuun laa yuflixu inaysan guulaysanan alkaafiruuna gaaladu ay acjabu waxaan la yaabay licadami falaaxi alkaafiriina gaalada liibaantooda hee la-aanteed ayaan la yaabay wey wayuqaalu fiiha waxaa kaloo layidhahda waa waana waa weydaasna waa waa la yidhaahdaa buu yidhi qaala shaaciru wuxuu yidhi waa bi biabii anta wafuuka al kaannamaa dura calayhi zarnabu soma jeedid waa ay acjabu la yaabaya wey biaabii aabbahay baan kugu furtay anti adiga iyo wafuuka afkaaga al ashnaba ee ilka waxaroodka ah ilmaha yarkaa ashnab bay leeyihiin ashnab waxa weeye ilkaha qofka ilmaha yarkaa waa inta badan ku badan dhareer baa ku jira yacni aan kasoo fuqayn somaan laakiinse lafta iliga ku jiraa dhaldhalaal dhardhaleeloo ku jiraba cashnab baa loo yaqaanaa marka wuxuu leeya biaabii yacni waxaan kugu furtay aabahay anta adigayo wafuuka afkaaga la ashnaba hee eelka waxaaroodaa ka'anamaa waxaa madadurra in lagu daadiyey calayhi korkiisa azarnabu in lagu daadiyey udug in lagu daadiyey ayaaba moodaysaa waaya waa waahan ayadana waa la adeegsadaa weydii baa socota waafahanta soomaan oo cajabada ahayd weyna iyo waa iyo kulli waahan qaala wuxuu yidhi shiyaacirku waahan lisalma uma waahan waahaa yaa layta caynaahaa lanaa wafaahaa waahan la yaabay dhileyda la yaabay uma kadibna waahan la yaabay oo waahan yaabay haddana hiya iyadoo almunaa eh, waaya yaa layta buu u darayaa soomaa ha yaa layta shallaytadeediyey caynaahaa labadeeda indholanaa anagama inoo sugnaato iyo wafaahaa ay wafamaha afkeedana mu sugnaado yacni si u qurux badan yihiin wey haa marka gabayga hoos buu ka dhammaystirayaa wuxuu waahan lilayla uma waahan waaha hiya almunaa hiya iyadu layla almunaa waa yoolka meeshaan higsanayno wey low annana haddii annagu nilnaaha aan gaari lahayn haddaaba gaari lahayn meesha higsanayna xagee waya buu yidhi waa layla buu yidhi hay yaa laytaa shalay tabeeliya caynaha lanaa meynoo sugnaatay wafaahaa bithamanin lacag nurdii bihii aan ku raaligelinayna abaaha inna abaaha aabbaheedya wa abaa abaaha qad balaqa way gaareen filmajdi haayataha yoolkeedii bay gaareen buu leey marka waahan lisalma jaalimjuurkaas de waxaa ku tacalujinaysaa waahan maxaa yeelay shaqo ficil buu hayaa waa fahamta soomaa axkaamu ismi lficli wa min axkaami ismi lficli waxaa ka mida annahu wareeshaani annahu isagu laa yataakharu kama dimaro can macmuulihi ku kuu ku shaqeeyey kama dibmarayo falaa yajuusu ma bannaana fii calayka zaydan calayka zaydan kelmadda ah calayka ciraab ismu ficlin dhihi maysa jaalim majruur jaarmijur waa laga tegi jaarmijur hee waa laga tegay jaarmijur ismu ficilin baa dhahaysaa bimacnaa hee ilzam ismu ficilin bimacnaa ilzam zaydan zed joogtee hooy kelmadda sidaas ahayd oo bimacnaa ilzam zaydan ahayd ma banaana inaad tidhaahdo an yuqaala in la yidhahdo zaydan calayka lama dhihi karo yacni falaa yuqaalu lama dhaho marka dambe falaa yuqaalu lama dhaho yacni ciraabna ma laha wey makelmadu haddaad tiraahdo zaydan calayka oo ciraab lagu dha ciraabba ma leh maxay carabtu maba tiraahdaba waxaysan carabi dhihin hee eh, maa laa yuqaalu laa yucrabu maa laa yuqaalu hee eh, laa yucrab waxaan qoolba ahayn dee ciraabna ma leh marka kitaabal zaydan calayka lama dhihi karo buu yidhaahda zaydan hee eh, calayka lama dhihi karo oo hadda calaykadaas jaar majruur ma ahan hadda jaarmaj meesha kuma jirdo maxay ugu jirhaa hadda ismu ficlin bay ugu jidhaa oo haddii lagu dhawaayo jaarmishwa tacalluqi oo tacliiqiisi keen maxaa dhahaysaa yaa intiqaal haddaan soaan soo sheegeen maxaa ku dhacay manquulo wey waa laga raray asalkeedii jainti laga raray maxaa loo raray ilaa ismi ficilin baa loo raray warka waa ku dhacay soo maa marka ma shaqaynayso khilaafan mukhaalifiina xaalaana kuwa khilaafahaya lilkasaa'iyi khilaafahaya fa inahu kasaa'i imaamkaas weyni ajaasahu wuu baneeye muxuu baneeye hu in lahee macmuulka la hormarin karo zeed la hormarin karo muxtajan asagoo xujaysanaya calayhi qowlka ku xujaysanaya biqowlihi tacaalaa kitaab allaahi calaykum oo muxuu yidhi anna zaaciman asagoo ku dooday anna macnaahu inuu yahay calaykum he kitaab allaahi soo ma ay ilzamuuhu saas buu u fasiray soo ma jeedaan horta laakiinse way cinda albasriyiin waxay yidhaahdeen qaacidadu sida hore u saxan tahaye anna kitaaballaahi kitaaballaahi waa masdarun weeye horta kow soo maahan meeshan hee ismu ficil ma jire masdar weeyaanoo maxduufulcaamili caamilkiisaa ka maqan wacalaykumna jaari majruur weeyaanoo hee mutacallaqun lagu xiray bihi masdarka lagu xiray aw amase bilcaamili ficilkii lagu xiray almuqadari la qariyay wataqdiiru waxa weeye haddaa isku daydid kataballaahu kataballaahu alla wuu waajibiyey daalika arrinkaa ah, kitaaban buu waajibiyey waajibin calayhim korkiina ahaatay xaggaa marka ismu ficil ma jiraa yaa calaakintii ismu ficilka loo rabay xagee la geeyey xagee lagu xiray jaami mutacalliqun bificil kataba oo maxduufa ama fii masdarihee kitaab lagu xirayba su'aal baa tii marka wadalla waxaa tusinaya shiikow inaad saad tidhaahday daliil u keen way macnuu mogta wadalla waxaa ku tusinaya calaa daalika aninka inuu sidaa yahay wadalla waxaa ku tusinaya calaa daalika almuqadar kaa qarsoon waxaa ku tusinaya qowluhu tacaalaa baa ku tusinaya xurimat calaykum xurimat calaykum lianna taxriima wuxuu yahay lianna taxriima xaaraantinimadu yastalzimu waxay keensanaysaa alkitaabata waajibnimo way keensanaysaa wixii inay xaaraan tahay la waajibiyo xurimat calaykum waaya ayib wa min axkaamihi waxaa ka mid a annahu wareeshaanayay annahu isagu idaa kaana hadduu yahay daalla tusinaya cala dalibi tusinaya jaaza waxaa banaan jasmulmudaarici mudaaraca in la reebo fii jawaabihi jawaabtiisa taquul waxaas nazaali soo deg nuxadidka biljasmi kamaa taquulu saadhahaysa ee ka qawlika inzil soo deg oo xadiidka aan ku warame wuxuu ku leeyahay ismu ficilkii yaah hadduu ku tusiyo waxaa bannaan ficilka gadaashiisa imaanaya in la reebo oo maxaa lagu reebayaa hadda fiili nazaris ismu ficilin bimacnaa inzil soo ma ahan laa maxamed craabu faacil wa anta haye waxadiidka maxaa dhahaysaa ficilun mudaaricun majzuumun bijawaabi alabi soo ma bijawaabi somaan soo dhin jawadan waga reebo ha jawadanla wuxuu yimaadaa markii faa u sababiya aysan joogin waa somaan haddaan dhaho tacaal fa uxadithaka soo maa haddaan faada ka tuuro reebniin baa imaanaya jawadal bu isu bedelayaa tacaal hayee uxadithka halkan laakiinse la joogo eh, ismu ficilka waataan kitaabka hore usoo marnay ismu ficil shardigu wuxuu ahaa shayga magaranaysa dalabkaahi waa inuu ficil amri yahay shardigu saas waa soomaahayn hadduu ismu ficil yahay faau sababiya lama keeni karo marka maxaa imaanaya jawaabu alab reemniina imaanaya xaggan wuxuu yidhi axkaamta marka waxaa ka mid ah haddii ismu ficilku aan dalabku tusiiyo ya ma jira ismu ficil aan dalabku tusinayn yaa ma jiraa sheekh ha hayhaad haye bacuda way acjabu dalab ma tusinayo markaa ismu ficilka dalabka tusinaya muxuu ka wadaa waa midka amarka keenaya de macnihii amarka lahaa kaasi markuu meesha yimaado hurdayow markuu meesha yimaado hee faa soobiya ha keenin ee ficilka ka dambeeya oo jawaabu dalabkaa reeb buu ku leeyahay waxadidka dheh nazaali soo deg waxadidka aan ku warame waaya asagaa ku faahfaahin doone wa qowlii shaaciri baa tusaale u ah wa qawliiku ku lamaa jasha'aat wajaashad makaanaka tuux madii aw tastariixi wa qowlii warkaygaa kulamaa goortii jeeshaacad ay kacdo ama wajaashad ay dhaqaaqdo qowlkayga ah wa qawlii qowlkaygu makaanu ka wey macnuhu kulamaa goor ratoo jasacad ay kacdo oo wajaajda ay dhaqdhaqaaqdo makaana ka weeye ay ilzam makaana ka haye jawaabti meeda tuxmadii waa lagu mahadinayaa markaas aw amase tastariixi waana sanaysaaye makaanaki makaankaaga joog tuxmadii ha lagu mahadiye marka tuxmadii ciraab ficil mudaaric ficil mudaaric mabniyun lilmajhuuli majzuumun bijawaabi alabi soo ma jeedid yaah aw xarfacagta sariixi macduufan calaa tuxmadii weeyaan marka tuxmadii xaggaas fa lama keeni karo fa makaanuka fil wuxuu ahaa darfu makaan buu ahaayo ataada sheegayna de uma kadibna nuqila waa laga soo raray can daalika almacnaa marka hadda wuxuu ka wadaa makaanaka ha ku ciraabin hee daraf ha ku ciraabin maxaa dhahaysaa ismu ficlin bimacnaa bimacnaa hee ilzim wa jucila waxaan laga dhigay isman lilficli baa laga dhigay macnaha waxa weeye uhbutii joog weeye sooma jeedid wa tuxmadiina mudaaricun weeyaan majzuumun lagu rabay fii jawaabihi jawaabi jawaabi makaanaka soo maa jismihina xadfu nuun waaye wa min axkaamihi waxaa ka mid ah annahu waliya laa wakhanday laa yunsabu lama kordhigi karo alficlu ficilka bacdahu gadaashiisa laa yunsabu lficlu ficilka lama kordhihi karo bacda alfaa'i fa gadaasheed fii jawaabihi fii jawaabi ismi lficli meesha hadda ahayd makaanaka tuxmadiis ma jedid lama dhihi karo buu ku leeyahay makaanaki haye fatuxmadii lama dhihi karo fa lama keeni karo oo markaamasuubin bian mudmaratin bacda faa'i lama dhihi karo buu ku leeyahay waaya laa taquulu dhihi maysid makaanaka hee fatuxmadii walaa sax fanuxadiaka binasbi oo tuxmadii baa nagu filnaydoo muxuu nuxadidka nagu keenay haa waxaa dhici karta tuxmadii inaad ku khalado weli hee ku khalad dhici karta soomaan marka wuxuu ku keenay tuxmadii mid lamidoo ah fanuxadiaka ma dhihi karti buu kule binabi kamaa taquulu ka qawlika ilahaysid uhbutii hee uhbutii fatuxmadii amase waskutii waskut fanuxadiaka muxuu farqiga u dhexeeya uskut iyo sah sah waa ismu ficil uthbutna uskutna waa ficil amaroo caadiya ah. marka markuu ficilku ficil amaroo caadiya yahay awood buu u leeyahay fa in la keeno marka wax ka dambeeya la kordhigo fa in yuxadiaka maxay dalab weeye dalab ficil amara waa amaa sax dalab way tahay laakiinse ficil amar ma maxay tahay ismu ficil khilaafan lilkisaayana oo khilaafayna weeye waqad qadamtu hada lxukma waxaan kusoo hormariyey fii sadri muqadamati muqadamada horteedii falam axtaj ilaa icaadatihi hunaa in xagan kusoo celiyana hee markaas marka uma baahan weya markaasee uma baahan weeyaan waaya athaani waxa weeye buu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala almasdar masderkii weeyaan kanaa xoogaa yarka akhrin doonnaay wlmasdaru ka darbin waikraamin in xalla maxallahu ficlun maca an aw maa walam yakun musaqaran walaa mudmaran walaa maxduudan walaa mawsuufan qabla alcamali walaa maxduufan walaa mafsuulan min almacmuuli walaa mu'aharan maxaa walaa isdaba taal waicmaaluhu mudaafan akaru naxwu walowlaa dafcu llaahi nnaasa waqowli shaaciri alaa ina dulma nafsihi lmar'u bayinun wamunawanan aqyasu naxwu aw idcaamun fii yowmin dii mastawatin dii majaacatin yatiiman wabi'alna shaadun weeyaane naxwu wakayfa tawaqii dahra maa anta raakibuh annawcu thaani nooca labaad oo min al asmaa'i ka mid a asmaadii alcaamilati shaqaynaysa camalalficili shaqaynaysa almasdaru weeyaane wa huwa masder haddaad alismu waa magac horta addaalo ku tusinaya cala dhacdo ku tusinaya dhacdadii calaljaari ku dureersanaysa calalficli ku dureersanaysa dhicidii zaman mala asagu waqti male ka darbi garaacid oo kale wal ikraami karaameen oo kale soosoo dhicid shay dha shay wey dhicid karaamayn weeyaan markaas farqiga udhexeeya ficilka misrka waxa weeye ficilkuna shayiina wuu ku tusiyaa dhacdadii waqtigeedana wuu kugu daraa waafahamta soomaa masdarkuse muxuu ku sheegayaa dhacdada keliya dhicid istaagid fadhiisasho seexasho ficilkuna muxuu kugu darayaa goortii la seexday goortii la fadhiistay inamaa yacmalu waa shaqaynahaya wainamaa in kale maaha yacmalu waa shaqaynahayaa masdarku camalulficli buu shaqaynayaa weye biamaaniyati shuruudin kow axaduha an yasixa waa inay ansaxdaa an yaxila inay dhacdo maxalahu macalalmasdari waa ina dhici kartaa ficilun ficil oo maca an wata amase ficilun oo maca maala socda meesha masdarku yaal an iyo ficil iskutuwayna imaan karaan amase maa iyo ficil iswata aysan imaan karin macanuu masarkaasi ma mahedee ma haqeynahayafalcawalu ka qowlika weeye acjabanii waxaa aad u yaabgeliyey darbuka zaydan zayd inacuudka u shiday wayucjibunii waxaa yaabgelinaysa darbuka camran camr inacuudka u shidayso fa inahu kaa yasixu waxaa ku ansaxaya an taquula inaad tidhaahdo makaan awali tan booska koobaad inaad tidhaahdo fa inahu waryashaane waa ansaxayaa an taquula inaad tidhaahdo makaanil awali kan hore booskiisa acjabanii waxay cajabgelisaa hayee andarabta soma jeedid darbuka andarabta wa makaanu thaanina waxaa geli karaa yucjibunii waan tadriba yucjibunii baa hogaanka u hayse wa thaaniina naxwu thaani muxuu ka wadaa yani maa iyo ficilkii buu ka wadaa naxwu qawliku yucjibunii darbuka zaydan hee alaana yucjibunii waa darbuka garaacdiisana garaacis alaana hadda fa haadaa kani laa yumkinu suuragal ma ahan an yaxila inay timaado maxallahu booskiisa an darabta inaad tiraahdo suuragal maaha sababt maxay taha sababt maxay taha liannahu an darabtadu lilmaadi weeye dee soo walaa an tadribana ma dhihi kartid tiina la diidi an tadribana hee ma dhihi karti ayadana maxaa loo diiday liannahu lilmustaqbal ayadana wax soo socda weeyaan ayadana maxay tahay wax soo socda bedel sheekh waaya wuxuu walaakin habahasaata yejuus waxaa banaan an taquula inaad tiraahdo fii makaanihi booska hee booska a darbuka zaydan alaana waxaa ku tiraahdo maa tadribu baa kuu bannaan oo wa turiidda aad ola jeedo bimaa maadaa ola jeedo hee almasdariya ola jeedo weeyaan miluhaa waxaa la mida taa fii qowlihi tacaala bimaa raxubat bimaa raxubat wa qowlihii tacaalaa baa la mid ah wadduu waxay jecel yihiin maa canadtum shidadiina labaduba si labadan lagu sheegi doonaa ay biruxbihaa wacala alaaati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat bimaa maadaasi ay biruxbihaa masdariyo weeyaanoo magacaadiya ka soo saar meesha ay biruxbihaa ay maca ruxbihaa weeye waa sacnimo la jirankeed adduunku waasic yahay bay ciriir ku noqota weeye adduunkii tanna wadduu way jecel yihiin maa canadtum hayhee ay canatakum ay shidad inay shideeyaanoo idin dhibaan ayay jecel yihiin waaya walaa yajuusu ma banaana fii qowlika ah darban zaydan darban zaydan masderka darban ah kuma bannaana an tactaqida inaad qalbiga gashato ana zaydan zayd ninka la yidhaaho macmuulan in lagu camalfalay lidarban darban inaad ku camalfashay ha u qaadan buu ku yidhi oo darban inuu facuul u yahay hee ha u qaadan warkaa wa ku dhacay soo maahan sababtu maxay tahay khilaafan xaal anaa kuwa khilaafahaya liqoomin qolo oo min anaxwiyiina ah oo maxaa ku jirta dar badan inay masderka ku shaqayso ficilka waa maxaa yeelay liana almasdera masderka hunaa halkan darban meel kale maaha buu kuleeyahay halkan darban zaydan ah masderka ku jiraa inamaa yaxilu waxaa buuxin kara maxallahu booska uu joogo waxaa buuxin kara alficlu waxdah alficlu baa buuxin kara waxdahu xaaluu yahay ficilka hee asaga keliya an iyo ma la socon shardiguna muxuu ahaa marka masderku shaqaynaya waa inay tahay booska masderka inay imaan ka dho an iyo ficil ama maa iyo meeshanna yaa buuxin kara buu ku yidhi ficil keliyaa buuxin kara meeshan waaya biduuni an suma jeedid iyo wamaa taquul waxaad dhihi kartaa meesha darban zaydan waxaad dhihi kartaa ay idrib zaydan bee la mid macnuhu idrib zaydan bay la mid tahay wa inamaa zaydan waayahay su-aal baa timaaday shiikow darban zaydan waayahaye saasay ku saxan tahay maxaa reebay haddaad tiraahday darban kuma camalfali karto waa tan wa inamaa zaydan zaydantani mansuubun waa mid ku kordhigan bilficli ficilkii almaxduufi ee la tuuray annaasibi asaguba kordhigay markii horeba lilmasdari masdarkan meesha yaala ficilkii markii horeba korka dhigay hee ayaa hee ayaa asna kordhiga weeyaan marka yaa sinmay isagaiyo labada meesha yaala waa sima yihiinoo qolo maqan baa labadoo hee kordhigtay weeyaan waaya oo maxaa dhahaysaa darban zayd maxaa ay hee yadribu ama daraba daraba darban zaydan marka zaydanta maxaa weeye mafcuulun oo daraba ay leedahay darbantuna mafcuul mudlaq iska noqonaysaa markaa warkabaa ku dhacay soo maa waayahay haye walaa yajuusu ma banaana taa marka maxaa lagu diiday an iyo mabaa imaan karin maysa soo maan walaa yajuusu mana banaana fii naxwi marartu bizaydin taas yaa marartu hee bizaydin waa socota soo maahan fa idaa mise zayd lahu wuxuu leeyahay sawtun buu leeyahay sawtu ximaarin cod dameer ah marka wuxuu ka wadaa an tansiba inaad kordhigtay sawta dambe sawta athaani inaad dhigto bisawtil awali aad ku kordhigtahay ma bannaana ayadan macnuhu oo waayahay maxasababt maxay tahay li'annahu maxaa yeelay laa yaxilu ma bannaana maxalul awali kan hore booskiisa inay timaado ficilun ficil laa maca xarfi masdarin walaa biduunihi meeshaa sawtkaas uma jeedaan soo masdar ma ah meeshaas soodoo hore oo masarkaa ficil iyo an iyo maa la socoto maba imaan karto buu ku leeyahay caqli ahaan iyo macno ahaan baysan hee ku imaan karin sababtu maxay tahay li'anna almacnaa ayaa hee ya'baa diidaya daalika sidaa macnaha diidaya inaan dhaho marartu waan sooma bisaydin fa lahu mise wuxuu leeyahay an yusawita sawta ximaarin lianna almuraada ujeedka kelmadda wuxuu yahay annaka adigu mararta waxaa soo marartay bihi zeed baa soo martay wa huwa walxaal huwa isagoo fii xaalati taswiitihi markaaba codkii wadaba laa maahan maadan soo marin annahu isagu axdaa inuu bilaabay taswiida codaynta cinda muruurika bihi markaa hee soo mirrabtay ujeedkumanuhu waxaa weeye hadda kelmadan sawd ahay sheegi mayso ay axdatha sawt markaasoo codka bilaabay tilmaami mayso ee maxay tilmaamaysaa atharu sawt ninkan horey buu hadalka codka soo watay macnuhu marka horey hadduu codka usoo watay kelmadda marka sawd ahi ma lagu buuxin karo can iyo ficil laguma buuxin karo ilaan can ficil haddii lagu buuxin karo macnuhu waxa weeye wax hadda bilaabanaya inay tilmaamaysay meeshanna qasadku wuxuu ahaa athara sawti sawt inuu ninka marka horeba sii watay inuu kuu sheeg ama uu ku tilmaamnaaba inuu kuu sheegay keliyuu raba mooyaane ee macnihiisu ma ahayn wax uu hadda bilaabaya ama ficil hadda gudagelaya inuu hee kuu sheego macnihiisu saas ma ahayn wuxuu yidhi la'aana almuraada ujeedku wuxuu ahaa annaka adigu mararta waa soo marta bihi zeed walxal huwa oo fii xaal switii ku jira laa maya annahu isagu maadan soo marin yahay ay laa ay lam tamur wey maadan soo marin bihi asaga hee walxaal annahu isagoo axdaa taswiita markaa cod bilaabaya cinda muruurika biinka soo maraysay halkaas maku joojinaa waayahay